اlhudna caqdiga ammaanka oo in qofkii magangelyo la siiyo ah horeynu usoo aragnay ciddii uu ka guntamayay axkaamtiisiiba labadii caqdiye kale ee caqdiga dimada iyo caqdiga hudnada iyaa inoo dhiman baabkani markaa wuxuu ku saabsan yahay baabu caqdi dhima dadkii gaalada ahaa in marka dhima oo iyada lafteedu haddii markaa la af soomaaleeyo dee cahdigii iyo ballantii noqonaysa waa in markaa qofkii dimo ama yani ballan magangelyo weeyaan iyada lafteedu in qofkii la siiyo waa la yidhaahdaa oo maarata ota man salla alfajra fi jamaca fahuwa fi dimat illaah yani ilaahay magantiisii buu ku jiraa oo kale weey marka waa magangelyo tan lafteedu laakiin waa arrin markaa khaas ah oo lacag la dhaafsanayo waa ka yidhi wadarbi اljizya iyo jizyada waajibinteedii in gaaladii lagu darbiyo yacnii lagu waajibiyo oo lagu qoro jizyaduna waa cashuurtii lagu bixi laga qaadayay gaalada ee ay waddanka ku joogayeen nafahooda iyo maalkooduna ku dhowrsanaanayeen wuxuu ihi laa yasixu ma asixo caqdu dimati heshiiskan dimada la yidhaahdo oo nimankii gaaladaha in jizyo ay dhulkii muslimiinta ku joogaan lagula galo ilaa min alimaami dowladda unbaa arrintaas samayn karta marka caqdulamaanki way ka duwantaho dee qof kastoo muslim waa kii magangelyada bixin karayay shuruudun bay ahayd muslim maaragtay waxa weeyaan mukalaf ah oo mukhtaara ah wa inagii soo nidhi halkan laakiin dowladda ayuunbaa caqdigan gelin karta waayo waa caqdi daa'im ah oo joogto ah oo aan isagu muddo lahayn ilaa min alimaami dowladda un baa geli karta aw miman fawada marka yani waa imaamkii muslimiinta aw miman fawada ilayhi alimaam ama ciddii dowladda marka ama eh, ciddaa ka madaxda dowladda islaamku ay arintaa u xil saartay walaa tucqadu dimatu caqdigan dimada looma gunto liman laa kitaaba lahu cidaan ahlu kitaab ahayn waayo qur-aanku ugu soo arooray qatilu eh, yaa ayuha aladiina aamanuu inama almushrikuuna najasun فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ilaa ay markaa jizyada bixiyaan la dagaalami baa hadii markaa jizyadii ay bixiyaan ahlu kitaabkii in laga joogsanayaa la ogaaday walaa shubhatu kitaabin qof aan kitaab lahayn liman laa kitaaba lahu walaa shubhatu kitaab sidoo kale qof aan shubhatu kitaabna lahayn wax kitaab u eg oo qoladii majuusta ayaa laleeyahay shubhatu kitaab bay leeyihin waynu arka wuxuu yihi kacabadati alawhaani wاlmurtadati si dadkii sanaam caabudka ahaa kuwii ridoobay iyo almurtada yani aaa'ifa almurtada maaha qofkii dumarkii lagama hadlaye waa isku wada miduune kooxdii ridowday iyo kuwii dabca maaratay sanaam caabudka ahaa kuwaasi dee kitaabba ma haystaan iyaga markaa caqduljazya lalama galo waman dakhala fii diin lyahuudi wاnasaara bacda anaskhi waاtabdiil waxaa kaloo iyadana aan lala gelin oo tusaalihii uu ku bixiyey qofkii yahuudiyoobay ama kiristaanoobay diinta markii la nasakhay ee la bedelay dabadeed oo mar hadii diinta islaamku ay timid qof imika yahuudiyoobaya ama nasraani noqonayo kiristaamoobaya oo markii hore sidaa ahayn jizya lagama qaado waxawaa dadkii ahlu kitaabka kitaabkan oo saxa haysan jiray intii aan la nasakhin ee deetana sidaa markaa ku tafiirmay waktigii doonanba ha gaaraane kuwaasunbaa laga qaadaya wayajuusu waxa bannaan an tucqada lilyahuudi wاnasaara wاlmajuus yahuud iyo nasaara de waa kuwoodii markaa diinta islaamka ka hor diintaa qaatae caqdigaa waa loo guntayaa wlmajuusi majuustiina waa loo guntayaayo iyagana sunuu bihim sunata ahli kitaab waa kii aharku ku yimid sunadii ahlu kitaabka hala mariyo waxaanay culammadu yidhaahdeen nimankaa iyaga ah kitaab bay lahaayeen oo ka lumayo shubhatu kitaab iyay markaa lahaayeen nebigana calayhi salaatu wasalaam ayaaba dee laga soo wariyey in uu yirhi sidan aan markaa hadda tilmaamaynayo yani waxa weeyaan majuusi hajar in uu ka qaaday wuxuu yihi musanifku raximah llahu tacaala waliman dakala fi diin اlyahuudi wالnasaara dad aan asalkooda yahuud iyo nasaaro ahayn laakiin diintooda galay walam yuclam aan la ogeyn hal dakhala qabla اnaskhi wاtabdiili aw bacdahu ma intii la nasakhay diintana la bedelay oo la taxriifiyey kadib ayuu qofkani diintan ay galeen yani dadkani usuushiisu de baa laga hadlaya dadkan maaragtay jinsigani diintan ma waxay qabsadeen nasakhaadda dabadeed iyo bedelaadda dabadeed mise ka hor iyay diintan qabsadeen kuwa aan la garanayna iyagana waa loo xidhayaayo walow aan kuwaa wixii ahlu kitaab aan aha wixii aan aan ahayn reer bani israa'iil aan dumarkooda la guursanaynin laakiin haddana iyadoo halkan dhiigga la ilaalinayo xaqnan lidimaa kol haddii aynaan ogeyn in ay diintaasoo la nasakhi qaateen waxay noqonaysaa in loo guntay wa ama asaamiratu qolada saamirada la yidhaahdo oo qolo markaa yahuudda ku abtirsataa iyo kuwa saabiada la yidhaahdo oo qolo kiristaanka ku abtirsataa faqad qiila waxaa la yidhi yajuusu an tucqada lahum caqdudimo waa loo xidhi karaa waqiila waxaa kaloo laa yajuusu ma banaana oo meeshan labadan qolo muran baa ku jira waxaan ma ma ma yahuudda may ka tirsan yihin kuwan saamiradu mise kama tirsana saabiaduna nasaarada may ka tirsan tahay mise kama tirsana markaa shaki baa ka yimid waa qolo markaa aada uga yar fog dawaaiftii kale yahuudda ama nasaarada marka culammadu waxay yidhaahdeen yahuuddii baa looga noqonayaa saamirada saabiadana nasaaradii baa looga noqonaya markaa haday diinta ka saaraan oo ay takfiiriyaan oo yidhahdaan waa qoloyi naga ridoobey naga gaaloobey diintayda way ka baxeen markaa xukunkii yahuudiya nasaarada la siin maayo hadday yidhahdaan waa mubtadiciino waa bidcoolayaan laakiin diinta way haystaan hadday yidhaahdaanna dee markaa ka bay noqonayaano xukunkoodii baa la siinayaa waman tamasaka qofkii haysta bidiini ibraahima calayhi salaam wa shiihin nabiy llaahi ibraahim iyo nebi shiith oo isagana la yidhaahdaba qaarkood ay yidhahdaan ba eh, qolyahan muarikiinta qaarkood nabiyullaahi aadan baaba dhalay laakiin halkaa dee kolley hadal badan baa imanaya waayo nabiyullaahi nuux calayhi salaam inuu ambiyada ugu horeeyey iyaa dee mashhuura waman tamasaka bidiini ibraahiima calayhi salaam nabiyullaahi ibraahim iyo washiihin iyo wagayrihimaa min alambiyaai ambiyadii kale ee aan ciise iyo muuse ahayn calayhim السلام qofka diintoodii haysta ee yani suxufti suxuf ibraahim iyo haysta faqad qiila waxaa la yihi haddiiba la helo weeyaane tucqadu lahum caqdigan waa loo xidhaya waayo dee kitaab bay haystaan ama cala aqal shubhatu kitaabkii haddayna uguran kuwana kasii muhiimsan waana qowlka markaa wajiga muctamadkaa wey waqiila waxaa la yihi laa tucqadu may loo gunti maayo suxuf ibraahim iyo zabuur iyo kuwaasi waxay iska ahaayeen mawaacid wacdi iyobay iska ahayeen sharaa'ic may ahayn buu kaas yidhi walaa tucqadu looma gunto dimada liman wulida bayna wathaniyin wa kitaabiyin mid aabbihii wathani yahay hooyadiina kitaabiye tahay dee aabbahaa loogu abtirinayaayo mar haddii aabbihii loogu abtirinayo aabihiina sanam caabud uu yahay loo xuri maayo buu caqdigii dimado khilaaf muu gelinin laakiin weji kalaa ku sugan oo odhanaya tucqadu lahu waa loo guntaya maadaama hooyadii ay yahuudiye tahay ama nasraaniye tahay liannahu fi ddiini yutbacu biashrafi maaragtay diineyn diintii aabihii diinta hooyadii ta mudan ayaa la raacinayaa dee markaa wathanigii maarata wathaniyadii yahuudiyadda ama nasraaniyadaa dhaanta taasaa loogu abtirinaya markaa waxay noqonaysaa dimadiina waa loo guntaya lakin munaakaxadii iyadu de ma banaan wa fii man wulida bayna kitaabiyin wa wathaniyatin qowlaan haddii ay iska dhalaan oday kitaabiya iyo islaan sanam caabuda iyada laba qowl baa ku sugan buu yihi asaxuhumaa ka sixada badani anahu tucqadu lahu waa in loo xirayo oo mar haddii aabihii kitaabi yahay kolka hor aabihii baa loogu abtirinayay oo nasabkiisii uu labada diino tii sharafta lahayd saasuu markaa qawlkaasi qawlka kalena wuxuu leeyahay maya arintan yahuudi caadiya ama nasraani caadiya loo xuri jiray laakiin waxaan iska dhalka ah sida aynaan uma guursanaynin hadduu inan yahay guurkeedu aanu xalaasha inoogu ahayn loo gunti maayo muxuu ahay dimadiina lakin waxaan leenahay halkan xaqnu dimaa baa ku jira xaqdu dimadani way ka fududahay guurki oo de alabdaacu yuxtaau laha ixtiyaad bay ku dhisan tahay abdaacdu ama halkan dimaadu waa la ilaaliya waa la dhowraa intaynu layn lahayn in markaa dhowrsanadan jizyadii laga qaado iyaa la qaatay walaa yaصixu caqdu dimati caqdiga dimadu ma asixo ilaa bisharayn laba shari un buu ku asaxaya oo laba rukni u ah axaduhumaa midi waxa weeye iltisaamu axkaami lmila dadkani waa dad ilan dowladda islaamka ku dhex nool waa inay axkaamtii dowladda islaamka xeerarkii dowladda islaamka oo ah xeerarkii diinta xeerarka dowladda islamka waa kuwii diinta ilahi subxaana watacala u jideeye waa inay taa u hogaansamayaan la dowladdii ka tirsan yihiin wathaani qowl maaratay rukniga labaad badlu ljizyati de waa in cashuurtiina bixinayaan ila iyadaa lagula heshiiye labadaa markaa karo marka saas daraaddeed aqrartukum waadintu lakum fi iqaamatikum bidaarina calaa an taltazimuu biaxkaami islaam Eh, maaratay ala an taltazimu aljizya watanqaadu lixukmi islam saasa la ohanaya wlawlaa eh, sida fiicani haddaba an tuqsama aljizyatu jizyadii waa in loo qaybiyo cala abaqaati siday u kala sareeyaan maalqabeennimada fa yujcalu cala alfaqiiri kii miskiinka ahaayen waxba haynaya lakiin haddana almuctamili xoogsanayey waxaa dushiisa la saari oo lagu yeelan diinaarun hal diinaar sanadkii kii aan shaqaysanay bilaa shaqada ahaa isaga wuu inoo iman khilaaf buu gelin doonaa lakin isna lamid buu noqonaya muctamedka wa cala almutawasiti kii markaa dhexdhexaadka ee mutawasidka ahaa diinaaraani laba diinaar baa la saaray wa cala alghaniyi kii haniga ahaa arbacatu danaaniira afar diinaar ayaa markaa la saaraya yacni intaas in la gaadhsiiyo yaa fiican wey waa lagu dadaalayaa in hanigana afar diinaar la gaadhsiiyo ama laga badiyo mutawasitkana laba diinaar la gaadhsiiye ama laga badiyo faqiirkana diinaar inaan laga yaraynin yaabade iyadu waajiba sida inoo soo socota iqtidaaan bicumara radia allahu tacaala canhu cumar baa lagaga dayanayaa sidii uu markaa jizyada gaalada ugu fardin jiray wa aqalu markaa macdilkiibu ku raaciye halkaa asalku sheekhu dema raaci jirin laakiin halkan wuu inoo raaciyo wuxuu yihi wa aqalu maa yu'khadu diinaaru ee jizye lagu caqdin karaa waa hal diinaar wax ka yar kumaba ansaxaysaba wax ka yar kuma ansaxayso oo xadiis bay culamadu soo wariyaan inuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ku yihi mucaad markuu yaman u diray khud min kuli xaamilin maaragtay diinaaran aw cid lahu makaafira mid kastaoo qaangaadhay waxaad ka qaadaa hal dinaar ama wax u dhigmo oo dhar ah wuxuu i akaru ma waakaruhu inta ugu badani maa waqaca taraadi caleyh waa wax alle wixii lagu heshiiyo haddaad boqol dinaar u gaadhsiiso de muslimku baa ka faa'iidayo waa khayr wayajuusu waxaa banaan an tudraba aljizyatu cala ariqaabi in jizyada madaxyadooda la saaro wayajuusu an tudraba cala alaraadi in dhulkooda la saaraana way banaan tahay haddii markaa ay dhulka an tudraba calaa mawaashiihim in xoolahoodii nimcooleydooda la saaraana way banaan tahay taa hore oo de calariqaabida ah, iyadu waaba tii asalka ahayd xadiidka mucaadina khud min kuli xaalimin dinaarantana de ku caddahayba labadan dambana sheekhaa kuu raaciye wuxuu ku yidhi kamaa facala cumaru radia allahu tacaala canhu fii nasaara alcarabi labadan dambe waa sidii cumar radia allaahu uu ku ka yeelay nimankii markaa carab nasaaradeedii taklib qolyihii noocaa ahaa markii ay yidhaahdeen anagu jizye ma bixinayne eh, zakada maarata carabtii kale islaamtima laga qaadayo annagana hanalaga qaado waxoogaa waxay ka yarsantaageen magicii deetana cumar radia allahu tacaala canhu eh, waxa uu kula heshiiyey in magaciis zako lagaga qaado laakiin lagu labanlaabayo marka dee zakada maxaa laga qaadi jiray dhulkii wixii ka soo baxa iyo maalkii soo maha muxuu halad xayawaankoodii in laga qaado markaa zaka ahaan zaka lagu magacaabo lakiin waa laban laab ama wixii dhulka uga soo baxa laga qaado lagu laban laabo way banaan marka haddaba saa la sameeyo walaa yajuusu ma banaano an yanqusa inuu ka yaraado maa yuukhadu min araadi araadiihim wa mawaashiihim markan dalagii iyo iyo xoolahoodii ama mawaashidoodii laga qaadaya jizyada waa inaanay ka yaraanin can dinaarin ay calaa kulli waaxid mid kastaba dinaarkii kusoo hagaagi laha waa inaan ka yaraande ilan jinsiyada wax dinaar ka yar lama ogolayn wayajuusu waxaa u banaan buu yihi an yashtaria calayhim inuu ku shardiyo bacda diinaar dinaarka ka sokow iyo wixii ka badan diyaafata man yamuru bihi min almuslimiin muslimka soo maraya inay sooriyeeyaan oy marti qaadaan iyadana in lagu shardiyaa way banaan tahay wuxuu yihi wayubayinu markaa hadii lagu shardiyo ku waajibaysa wayubayinu waxa uu caddaynaya markaa imaamku markuu shardigan la gelayo ayaama diyaafati fi kuli sanatin sanad walba inta maalmood ee maaragtay marti martisooryada lagu lagu leeyahay mid kastoo iyaga ka midaba ah. sida toban maalmood waa inaad sanadkii ugu yaraan aad maarata waxa weyaan muslimiinta suuriya maarata socotada ah aada sooriyeysa dabcan midkiiba de saddex maalmood kama badsanayo lakin haddana qof kale haddana qof kale saasay noqonaysa wayadkuru qadra man yudaafu min alfursaani wاrajaalati waxa uu sheegayaa inta qof ee markii maalmihii la sheego inta qof ee markaa la sooriyeynayo ilan maalmihii un hadduu qof keliya tobankii maalmood waxa weya saddex maalmood qof keliya uu sooriyeeyo dee markaa waynu u yidhaahda soo waxaa leeyahay ugu toban maalmood waa inaad sooriyeyso laakiin maalintiiba intaasoo qof intaasoo faris oo yani gaadiid wata iyo marat fardihii wii lamidka ahaa iyo intaasoo lugeynaysa wamiqdaar adiyaafati iyo markaa ciddii u timaada inta maalmood ay la joogeyso min yawmin maalin bay kula joogi aw yawmayn ha kula joogaan aw alaaati ama saddex kula joogaan walaa yusaadu calaa alaaati ayaam kuwii maarata qof kasta u socota ahba saddex maalmood dee looga badin maayo addiyaafatu alaaatu ayaami waa kii xadiidkii saxiix ahaa markaa way soconaya wayubayinu wuxuu caddaynayaa miqdaara acaam raashinka la siinayo ilan hadduu fandhaalyan unu rido midkiiba uu yidhahdo waan sooriyeeyey anigu heshiiskii kamaan bixin way imaan karaya markaa si aan intaas u imanin qadarka la siinaya waa la sheegay saxan beriisa iyo waslad wayubayinu waxaa markaa u sheegaya qadra aacaam miqdaar aacaami raashinka uu siinayo midkiiba waludma iyo idaamka uu markaa u raacinayo walcalfa kii faraska watay calafka uu siinayo wa asnaafa haddana noocyada uu ka bixinayo ma beriis buu siinaya ma gelley buu siinaya iyadoo lafteedan asnaafteedii waa in la sheego wayuqsamu daalika calaa cadadihim waxa markaa dee tiradii muslimiinta guud yani waaa lagu leeshay maalan kun muslim waa inaad sanadkii diyaafadaysaan deetna tiradoodii baa loo qaybinaya midkii markaa intaas ha kusoo hagaagto wa calaa qadri jizyatihim haddana waxaa loogu kala badin siday u kala jizye badnaayeen oo anigii iyo faqiirkii mutawasitkii waa loo kala badin wa calayhim waxaa ku waajiba haddaba an yuskinuuhum martida inay dejiyaan fii fuduuli masaakinihim guryahooda qolaalka ka dheeraadka wa kanaaisihim iyo sidoo kale kaniisadahoodii ayay dejinayeen halkaasay iska maarata deganaanayaan habeenkii delen meel hoydan bay waahan yihin martidii muslimiinta waman balaa min wlaadihim qofkii hadaba ahludimaha caruurtooda qaangaaday ilan jizye lagama qaadayne istunifa lahu caqdu dimati markuu qaangaado caqdu dimadii iyaa loo cusboonaysiina yani hadda haddaa loo bilaabayaa wey caqdi cusub maaha caqdigii aabbihii uun maarata laguma daba qabanayo caqdi cusub baa lala gelayaa heshiis cusub toban iska bixi adigu waa lala gorgortamaya deetana halkay soo fadhiisato yaa lagu waajib calaa aahiri nasi sida uu nasku yahay saas weeyaan waqiila qiil baa isagu leh tukhadu min minhu jizyatu abiihi maya caqdigii aabihii lagula jiray iyuunbaa isagana lagu socodsiinaya haddii aabihii afar dinaar lagula afar dinaar laga raba hadduu diido wuxuu noqonaya nin jizyadii diiday uu caqdigii markaa diiday buu noqonay laakiin muctamadku waa in caqdi cusub lala gelaya waayo caqdiga aabihii galay de isaga isagama khuseeyo isagu maanta mustaqil weeye wtuuadu jizyatu jizyada waxaa la qaadaa fii aakhiri xawli sanadka aakhirkiisa ila waa sanadka kiradiisii ama marat cashuurtiisii wayukhadu dalika minhum birifqin si dhibirsan baa looga qaadaya kamaa tuukhadu saairu duyuuni sida deymaha caadigaba loo qaado wii dayn qofka diin kule sida diinta uga qaadaysoo kale iyaa looga qaadayaa inta lasoo qabto garka lasoo foorariyo dhinacyada inta laga dharbaaxo keen lama odhanayo sida minhaajku uu markaa raafici muxararka uu ku qoray minhaajku ka dabategey saasaa loo soo gudhinayaa buu leeyahay labada dhinac baa laga dharbaaxayaa kolkaasaa deetana laga qaaday laakiin sida saxda si caadiya iyaa looga qaadaya marka waxaa la isku haystaa xataa yucطu ljizyata wahum saakiruun fasirkeedi wahum saakiruun iyagoo dulaysan markaa sidaa saxda ah in jizye uu bixinayo iyaaba dulinimoah wuxuu yii marka axkaamta islaamka inta ku socota walaa tuukhadu min imraatin qof dumara lagama qaado sidii cumar radi allahu tacala canhu looga bartay walaa cabdin adoonna lagama qaado iyadana isagii baa lagu raacaya radi allahu an laa jizyata calaa mamluukin walaa abiyin kii yaraana laga qaadi maayo de khud min kuli xaalimi waabki adiika kii qaangaari walaa majnuunin kii waalaana laga qaadi maayo dee sabigiibu lamid mukalafba maahe wa fi shaykhi faani waraahibi qowlaani odaygii duqa ahaa iyo kii raahibka a soomacadiisa iskaga jiray iyaga jizye miyaa laga qaadaya laba qowl baa ku sugan waa isla labadii ku sugnaa markaynu la jihaadno qoladan ma laynaynaa kuwa mise ma laynayno muctamadkuna muxuu soo ahaa in la dilayo jizyaduna dilkaa lagaga badbaada mara adi waa la dilaya la hado jizyadiina waajib bay noqon waa laga qaaday haddii lama dilayana de waa saasuu ku badbaadsan yahy maa jizya looga qaada jizya laga qaadi maayo markaa sida muctamadka waa maxay waa laga qaadaya jizyadii kuwa horenu soo sheegnana de kolka horeba lama dilayno muxuu ahaaye imraadii iyo cabdigii iyo sabigii iyo majnuunki ma laynay lama laynayni marka jizya kuma waajibayso wa fi lfaqiiri aladii laa kasba low kii faqiirka ahaaye bilaa camalka qawlaani laba qowl baa ku sugan axaduhumaa qowl baale laa yajib alukmaba ma haysta kan rafanaye waxba laga qaadi maayo iyuu qowlkaas lakin muctamadku ha lagu leeyay baa laleey dhulkii muslimiintu jooga bilcashuur buu kuma joogayo waa lagu leeyahay waaaanika labadaba muctamadkii yajibu waa waajib wayuaalabu bihaa waxaa laga qaadaya idaa aysara markuu wax helo ku ururaysa wain kaana fiihim hadduu ku jiro man yujanu yowman mid maalin waasho wayufiiqu yowman maalinna hagaaga falmansuusu mansuusnasku waxa weeye annahu tuukhadu minhu ljizyatu fii aakhiri lxawl sanadku markuu dhammaado unbaa jizyadii laga qaadayaa saasuu sheeku yidhi isagu oo waxaa la xoog yeelayaa maalmahan u caafimaad qabin waqiila qiil baale waa muctamadkii tulafaqu ayaamu lifaaqati maalmihii uu miyir qabay yaa laysku geygeynaya faidaa balaga qadruhaa xawlan sanad marka intii caafimaad qabka uu dhamaystirmo mar hadduu maalin de nus maalina waa la maalin hagaagay laba sana markaa noqonaysa laba sana markuu joogo ayaa sanad caafimaad qabi uu u dhammaanaya faidaa balaga qadruhaa qadarkii caafimaadku markuu gaaro xawlan sanad dhamaystiran wajabat calayhi jizyatu markaas jizyadu waajibi ilan qof majnuun kumay waajibi jirin ayaamuljunuun loo xisaabin maayo wahuwa alharu buu ku yihi sheekhu kaasaa adhaaraho qowlka xooga badani waa sidaa naskana isagaa lagu fasiraya lagu afajinaya waman maata minhum gaalkii dhinta aw aslama ama islaama bacda alxawli sanadkii oo go-ay ukhidat minhu jizyatu maamada jizyadii wixii aanu iska bixinaya daynta ku ahayd waa laga qaadaya tarikadiisi waa laga qaadaya kii dhintay kii islaamiy laftiisana waa laga qaadaya waa dayn hore loogu lahaa waan islaami kaga dhici waman maata minhum kii dhinta aw aslama ama soo islaama fii anaai xawli sanadkii on goyn sanadka dhexdiisii faqad qiila waxaa l tuukhadu minhu limaa madaa intii hore jizyadeedii waa laga qaadaya waana sida saxda oo hadduu lix bilood markay maraysa uu islaamo de wii lagu leeshiye kalabar baa ku waajibay baa leey kalabar baa laga qaaday afar bilood hadduu ku islaamana waxaa la leeya ulu iyaa waajibay ulu kaasaa laga qaaday shaafici baa la gaara lakin madhabta kale ka fudaynayaan waqiila fiihi qowlaani buu yihi sheekhu ariiqo kaluu sheegay marka yani sheekhu ariiqo ariiqada hore waa ariiqa jaazima oo khilaaf gelin mayso ariiqadan dambaa saxa waqiila fiihi qowlaani laba qowl baa kuwa ayaa maarata ku sugan baa la yihi waa ariiqada saxdaa ah wey axaduhumaa labada qowl mid ahaani annahu laa yajibu caley shay waxba ku waajibi maayaan waa si fuqahadu u badan yihiin waxba ku waajibi maayaan waayo uu soo islaamay aakhirulxawlkay waajibaysa wathaani ka labaad waa muctamadkii yajibu limaa madaa biqiihi maayana intii hore inta ku beegmaysa ayaa lagu leeyahay maxaa yeelay sanadkaoo dhan iyay ku qaybsanayd akadiioo kale maaha akadu xawlkay ku waajibtaa tani laakiin xawlka kuma waajibta caqdigii heshiiskii la galay iyaa tan waajibiyey de heshiiskiina qaybbuu ku noola qaybtaaba ku noolaa bilaash ma noqonayse iska bixinay wahuwa alasaxu waa kaa sheekhu ku yidhi kan dambe iyo asixi waayahay kolley nushadan sharbeyni uu sharaxay way ka dhacsantay lakin makhtuuaadka kitaabkii baa ku jirta wahuwa lasaxu waman ma wain maata alimaamu haddii markaa imaamkii heshiiska la galay dhinto aw cusila amaba dee la casliyo inuu waashay iyo wax lamida dee ila si kale laguma caslin kara wow ama dee laga xoog roonaadayba dee meesha laga eriyo dee kole mutaqalibi qabsaday wa waliya hayruhu oo mid kale uu markaa meeshii qabsaday walam yucraf oo la garan waayo miqdaaru ljizyati nimanka wixii lagula heshiiyey rujica ilaa qawlihim de wax ayagu sheegaan baa layeegi ilayn mar haddii aan si wax loo gartaajin dowladdiiba qolo kalaa timidood waa la riday dowladdiibo malafaadkii wixiina way gubteenoo fawdadii iyo fitnadii iyo wixiiba la kacay wixii dabeetana nimanka wii horta lagula heshi baan wa ladinka qaadi jiray wax laga qaadi jiray waa la garan waayo ilan markii inta badan qolo dowladii mark markay qolada fallaaga intay dowlad ku baxdo ka adkaato inta badan de waxa dhaca fawdada ayaa maa shaqaalihii iyo wax badan baa la laaya marka kuwii ka qaadi jiray kuwii qorqori jirayna waxna baxsadeen baa laga yaaba waxna la laayey markaa warkii la heli waayo iyagii unbaa markaa la odhan war maxaa laidinka qaadi jiray marka dabcan de wax diinaarka yar laga yeeli maayo wayaaudu halkaa wuxuu kaga baxay markaa qolyihii jiziyadu iyay ku waajibaysay iyo yaa ku fardi akaamtii markaa ka rati akaamtii ahludimuhu ka hadlaya wuxuu yihi wayaakhuduhum limaamu imaamku waxa uu ku qaadayaa biaxkaami lmuslimiina xeerka islaamka ayuu ku qaadayaa min damaani ilmaali wixi ay baabi'iyaan maal ah walnafsi ama nafa ah walcard walcirdi naam walcirdi ama cirdigii iyo marka waxa weya sharafteeda ina cid ay kufsadaan iyo wixii lamid ka ahaa waxaasoo dhan magdhowgeedii waa lagu yeelanaya sidii markaa xeerarkii islaamka ayaa lagu qaaday wain aatow maa yuujibu lxadda hadday falaan wax xad waajibiya kala qaado mimaa yactaqiduuna taxriimahu kaasoo ah ay iyagu aaminsan yihin inuu xaaraan ka zina sida zinadii wasariqati diintooda la eegaya maaha dhaqan xumadooda gaaladan yurub joogto de dhaqan xumay ka noqoto zinadii xaaraan ba uma arkaan xeerarkan ay samaystaan lakin diintoodii dee xaaraan bay u marka ka zina sida zinadii wasariqati xatooyadii aqaama calayhim lxad xadkii islaamka yaa lagu ooy gacantaa la goyn kuwa kalena ama dhagax lagu dila ama waa hadday de dhagax muxsan ma noqonayaan inkaar ku dhacda waxa weeyaan e, ilan muxsankii waa inuu musli yahay markaa e, laakiin waa qofkii muslinka ah, ka imika muslinka ah iyaynu u shardiyaynaa markii uu e, markii uu nikaaxa markii uu jimaacu dhacayay inuu markaa ahaa inuu muslin ahaa laakiin iyagu kuwoodan gaalada ah iyagu saasay muxsiniintoodii ku noqonayaan waa kii nabiguba rajbiyey alayh sala slam yahuudi labadii yahudi soo dhiguma rajbinin marka iyaga muxsankoodana sidii muxsankeena loola dhaqmo kooda ah bikrigana sidii bikrigeenaa loola dhaqmaya saas wuxuu yihi wain lam yactaqiduu taxriimahu haddii aanay aaminsanayn inuu markaa xaaraan yahay shaygani ka shurbilkamri kiristaankii kamriga way iska cabaan saxbay u arkaan iyagu caadiya ah. oo diintoodii ka xarimen lam yuqam calayhim lxadu markaa xadkii dee laga oogi maayo ilan gaalnimadoodii inay nagu dhex joogaan oo diintoodii inagu dhex joogaan baynu ogolahay khamriya cabkoodi inay nagu dhex joogayaan laakiin wayalzamuhum waxaa ku waajibaya abca an yatamayazuu can lmuslimiina fi libaasi muslimiinta inay kaga soocnaadaan dharka iyo sidoo kale dee kamriga iyo waxaa inay aanay inala soo dhexgelin guryahooday ku cabayaan iyo meelahooda gaarka fain muslimiintii markaa dharkii way ka socnaanayaanoo calaamado war maaratay maradii oo kale mara ka midab duwan iyay ku torayaan fain labisuu qalaanisa hadday koofiyada xidhanayaan mayasuuha can qalaanis lmuslimiin koofiyadii muslimiinta way ka duwayaan bilkhiraqi maryaha ay ku torayaan mare dhinac kaga torayaan ayay markaa kaga soocayaan amba dee dharkoodan kale wa ku tirayan wayashuduuna waxay odhanayaan azanaaniira dhexirkii maarata xarigii xarigii kiristaanka fii awsaaihim halkaa dhex ayay markaa xarig adag ku xidhanayaan markaa saa aragto duntaa adag ninka xidhan inuu yahay kiristaan ama yahuudi yahay dee waad garanaysaa salaantii ka ilaashanaysaa iyo axkaantaada calaamad baa la doonaya in dadka marka muslimiinta bay dhex socdaani layne inay muslimku gartaan inay gaalo yihiinoo sidii gaala ula dhaqmaan iyaa dee markaa calaamadaha loogala jeeda wayashuduuna zanaaniira fii awsaaihim wayakuunu fii riqaabihim qooraha waxay suranayaan khaatamun khaatam yani waxaa loo jeedaa kuul oo kale de ama silis oo kale oo min rasaasin rasaas ka samaysan aw nuxaasin ama nuxaas ka samaysan aw jarasun ama waxay xiranayaa koor yar oo yadkhulu macahum <laughs> ya gaalnimada weeyaan dulligaasoo dhan iyadaa wadat koor bay xidhanayaan markaa yadkhulu macahum alamaam alxamaam markii xamaamka ay gelayaan ilan dharkii buu iska dhigayaa dharkii uu xidhnaayee maaragtay waxa weya kalarka kale ku samaysnaa ee lagu garanayay markuu xamaamka gelayo dhar yaroo ama funaanad garan yar iyo waxbuu isku soo reebaya marka calaamad meesha ka maqan koortana markaa lagu garanaya halka markaa ku xidhiyo walahum waaa ba waxaa u banaan marka waxaan calaamada inay wada jamciyaan khasab maaha eh, mar walba maxaa la doonayaa xaalad kastuu ku sugan yahay calaamad lagu garan karo unbaada rabaa weya walahum waxaa u an yalbasu lcamaa'ima cumaamada inay xidhaan wataylasaan iyo shaalkii ama shaayadii shaayadiina waad oran kartaa inti yarade maarata shaayadan yare khamiiska laga dul xidho weliba eh, shaalkana way noqonaysa marka waxaan loogu talagala had jeer intan yaree garabkiiyo intaa in lagu tuuro oo saa markaa loogu qaato ayaa la idhaahdaa daylasaan wuxuu ii watashuddu lmar'atu gabadhu waxay ku xidhanaysaa azunaara zunaarkii waxay ku xidhanaysaa maaratay eh, duntii adkayd taxta alizaar guntiga hoosteed halkan dhexda ku xidhan mayso hadday dhexda ku xidhata baa la yidhi fitna bay keenaysaayo iminka kuwan u adiga arkay dibjirtu maraday soo xidhan maarata cabaayad yar wabay so xidhanayaan halkan ay ka dhuubayaan si markaa cajiisadeedii iyo maarata qarqarkeedii dambe oo si fiican ugu soo baxo waa kuwa iminka fasaqadu sameeya marka halkan hadday ka xidhatay baa laleeyahay fisqi bay keenaysaa inkaari ku dhacday oo dadkii bay fidnaynaysaa xaggaa hoose ee ka hooseysa iyay ku xidhaysaa marka hadde waxaa laga yaabaa isaarkii ama guntigii inuu kusoo ayb uu kusoo dhaco marka halkaa ka xidho de wuu ku dhacaya oo qarinaya lakin waa waa inay qaybi muuqato xaggaa hoosaha ka xidhato laakiin haddana waa in dhinacyada iyo waxyaala noocaasa laga arkayo inay dhe maalkii xidhan tahay waa inuu muuqanayo aanu qarsoonayn oo waa fowq maarata taxta la sheegayo yani waa halkan guntiga lagu xidhanayo hoosteeda weya sida markaa de halkan halkaa dhexda de cajiisada inay ku beegto oo kale marka meeshii guntiga hoosteeday noqonaysa waqiila qiil baa isaguna fowqa alisaan maya halkii guntiga dushiisaay ku xidhaysaa sidii ninkaoo kale kani wuxuu ka baqanayaa markii halkaa dhexe lagu xidho ila guntigiibaa qaybi ka sarraysaayo kusoo dhacaya markaa wuu qarinaya wuu qarinaya laakiin waxaa la yihi saa aan sheegayna waa in dhinacyada kale ay ka muuqanayso ilan maradan waxaanay xidhaysaa wax marada ka sarreeya weyaan marada dusheeday ku xidhaysaa laakiin halkii ay ku beegaysa un baa laga hadlaya wayakuunu fii cunuqihaa qoorta waxay suranaysaa iyaduna khaatamun de baalkii markaa khaatamkii ama awqii ama siliskii wii markaa koorta loola jeeda imika yadkhulu macaha alxamaama xamaamka markaa la gelay wayakuunu axadu khufayhaa aswada walaakharu abyada laba markaa kaboodoo kala kaana ama laba qofoo kala kaana xidhanaysaa midna madowdahay midna markaa waxa weeyaan cadaan tahay taana iyadana way xidhanaysaayo markii aan calaamad kale ka muuqanaynin kabaheeda waa in lagu garto walaa yarkabuuna muslimiintu waa ka xijaabanayeen dumarkii muslimaadka ahaa inay dhex aragto lama rabo walaa yarkabuuna alkhayla fardaha ma fuulayaan wayarkabuuna albigaala walxamiira bilukufi waxay fuulayaan baqal iyo dameero bilukufi bay ku fuulayaan iyada lafteeda waa jamcu ikaaf heeryadii caadiga ahayd ee maaragtay koorihii faraska oo kale inaad dul dhigtaan baa loo diidanya heeryadan iska caadiga ah ma qobtolkii ha noqoto markaasaa weliba waxay u fuulayaan dhinac dhinac si caadiya u fuuli maayaan ardiga waxaa loo jeedaa lugihii bay dhinac ka wada ridayaan labadii lugood dhinac bay ka ridayaan markaasaasay markaa ugu fadhiisanaysaa labadii lugood dhinac bay isu raacinaysaa iyad dumarkii iyo dee raggiiba waaya waa hadday markaa meel fog aani tegin baa meel fog maarata ukala safrayaan way ku adkaanaysaa waa laga daynay walaa yusadaruuna xagga hore lama keenayo fi majaalisi markay dadka la fadhiyaan muslimiinta markay la soo fadhisanayaan halka hore ee dadka dee sharafta safka hore lama soo fadhiisinayo walaa yubda'uuna bisalaami salaanta lagagama horeynayo ilanidana naskii baa diideen wayulja'uuna ilaa adyaqi uruqi waddadu markay celiir noqoto meelaha luuqluuqa ayag waa inay maraan oo markay noqoto marka la isku badan yahay dhexda intay qabsadaan iyagoo halkaama soo marayaano muslimiintii markaa luuqluuqa iyo meelaha laga boodboodaya iyo waxa lama marinayo muslimiinta iyagaa xaggaa maray wa yumnacuuna loo diidayaa an yacluu cala muslimiina fi lbinaai muslimiinta dhisme ka dheer dhismayaashooda inay dhistaan o ka dhex dhistaan xaafad muslimiin degan tahay gaalkii inuu qasrikooda ka dheer ka dhisto lama ogola lakiin hadday meelada iyaguga xaafado u gaara degan yihin wa iska caadintoodana way ka dhigi walaa yumnacuuna min almusaawaati muslinkii loo diidi maayo buu yihi sheekhu isagu in ay dhismo dhismihii muslimka la siman ay dhistaan loo diidi maayo maxaa yeeley alislaamu yaclu walaa yuclaa caleyh de wuxuu sheegay islaamka inaan laga sara marin karin laakiin muu diidin in markaa la sinaado waqiila waxaa la yidhi waa muctamadkii yumnacuuna taa waa loo diidayaa waayo dhismaha laftiisa inay muslimiinta kaga duwanaadaan iyaa dee la doonaya markaa waa inay ka dhisme gaabnaadaan ayuu markaa muctamadku leeyahay wuxuu yihi wain tamallakuu daaran caaliyatan guri hadaba muslin dhistay oo uu dheereeyey oo dabaqyadii kale uu dhaafiyey haduu gaal iibsado uu tamalugo uqiruu aley laisaga degnaya de ina laga dumin maaye gurigan si saxaa loo dhisay si la ogol yahay baa loo dhisay hadda isagiibaa iibsaday markaa loo diidi maayo laakiin dhakada sare fuulo iyaa loo diidayaayo muslimiintii mudacawaraadkooda eegaya haddaanu u samaynin waxyaala markaa astura wuxuu yihi wayumnacuuna waxaa loo diiday min idhaari lmunkari munkarkii inay muujistaan wاlkhamri wاlkhinziiri wاnnaaquusi khamrigii iyo doofaarkii cunistiisii iyo naaquuskii ay garaacayeen inay dhagaha inoogu rid waxaaso dhan waa loo diidaya wاljahra bالtawraati wاlinjiil kolkay kitaabadooda akhriyayaan inay kor u qaadaan iyadan laga ogolaan maayo ila waa munkaraad waxaasi wayumnacuna waxaa loo diidaya min ixdaai biyacin wa kanaasa biyacdu waa kuway ku cibaadeysanayeen kanaastu labaduba marka tii yahuudiya tii kristaanka labadiiba inay markaa ay t cusub sameeyaan kiniisad cusub inay dhisaan fii daar fii daar lislaam dhulka islaamka inay ka dhisaan laga yeeli maayo waa laga duminaya ama de waaba lala wareegaya haddii maarata dhul islam marka hore iska qabsadeen kuwa ka samaysan iyo waa in lala wareego oo muxuu ahaaye de dan guud weeyaani ila dhul dan guud ka dhisan kolka dhul ay leeyihin kama dhisanine maaragtay waxa weeyaan muslimka uu ka faaidaysto markaa waxyaalo kale looga faaidaysto weeyaan kaniisad ma noqonayse bail weeyaan lama daynayo walaa yumna markaa imika isagii baa loo diiday dhulkiisii ilan dhul buu yeelan karaa gaalkii dimigaah dhulkiisii laakiin dhulka islaamka kudhe dowladda islamka kudhex yaalay iyaa loo diiday inuu kaniisad ka dhigo gurigiisa kama dhigi karo kaniisad la imanayo lagu cibaadaysanaya ma jirto ama dhul islaam leeyahay inay kaniisad ka dhisaan iyadoo hadalkeeda badaa wuxuu ihi walaa yumnacuuna min icaadati ma stahdama minhaa halkan markaa waxbaynu qadaraynaayo haddii waxa weeya walaa yumnacuunad waxay imanaysaa haddii dhulka gaalo aynu meeshoodii qabsanno duulaan intaynu ku kicino aynu ka adkaano deetana inagoo dhulkii gelin ay yidhahdeen heshiis baan ogolahay heshiis baad ogoshiin maxaad ugula heshiinaysaan waay waxaan kula heshiinaynaa inaanu jizyadii bixino dhulkana aad noo dhulka yaga annagaa iskale noo daaya jizyadiina aanu bixino sidoo kale ama ama waxay dhahdeen dhulka laftiina sana idinkuba yeesha annaguna aanu deganaano laakiin waxaa noo shardiya kaniisadaha iyagii hore inaad noo daysaan shardi bay ka dhigteen markaa xaaladda hadday saas noqoto laa yumnacuuna looma diidayo min icaadati mastahdama stahdama waxaa lagula heshiiyey in ay u baaqi ahaato lagula heshiiyey hadday dunto inay hagaajistaan oy ka shaqeeyaan oy dayactiraan wixii inuu dumo laga baqanayo inay dayactirtaan loo diidi maayo waqiila yumnacuuna qiil baale waa loo diidi marka tani waa maxay tani dhulkii maarata waa dhulkii markii lagaga gacan sarreeyey ay yidhaahdeen anaga noo daaya amabase muslimiintu ay yeesheen dhulka laakiin deganaadaan lagula heshiiyey shardina ay ka dhigteen in kaniisyadooda loo daayo markaa weya wain suulixuu haddii lagula heshiis lagula galo fii buldaanihim iyagoo dhulkooda iska jooga oon xoog lagu qabsanin cala aljizyati ayuunbay iyagoo inaga baqaya inaynu dakuso ayaa jizyada aanu bixinayna dhulka iyagana noo nabadgeliya waayahay baynu niri lam yumnacuu min idhaari lmunkari wاlkhamri wاlkhinziiri wاlnaaquusi wاljahri bاtawraati wاlinjiil wa ixdaai اlbiici wاlkanaa'is munkaraadkii aynu diidaynay inay muujistaan de halkaasi waa dhulkoodiiba iyagaa iskale inaga jizyadunba ina siiyaan de markaa wixi o dhan loo diidi maayo wixii aynu diidanayn oo dhan loo diidi maayo wuxuu yihi wayumnacuuna waa loo diidaya min almuqaami biاlxijaaz dhulka xijaaz la yihaahdo inay degaan ama ay muddo ku noolaadaan looma ogolaanayo wa huwa waxa weeyaan xijaaztu makatu magaalada maka wاlmadiinatu iyo madiina wاlyamaamatu iyo halkan imika riyaa tahay wa makhaalifuhaa iyo tuulooyinka hoos yimaada intaa iyo waxa hoos yimaada loo ogolaan maayo sida daaif iyo khaybar iyo meelaha inay degaan gaalo oy degaan ku noqdaan loo ogolaan maayo fain udina lahum fi dukuuli haddii loo fasaxo ama fain adina lahum haddii imaamku ufasaxo ama dowladdu ufasaxdo fi dukuuli inay usoo galaan ija xadiidki baa loo daliishanaya akhriju lmushrikiina min jaziirat اlcarab mushrikiinta jaziirat اlcarab ka saara marka cumar bn khaaab radi allahu canhu de intaabu ka saaray ymantuwatilislamkku yahuudi joogo lagama saarin haddana haddii jasiiradda carabta aynu dhahno wixii badda ka soo noqda dee way soo geli lahayd ymani way soo geli lahayd laakiin intii laga saaray intaasun bay ahayd marka xadiidka ficilkii khulafaa raashidiinka iyaa lagu fasiray fain udina lahum haddii loo fi dukuuli litijaarati ganacsi usoo galaan xijaaz aw risaalatin ama ay markaa warqad keenaan iyo markaa de ergo ahaan ama ay maaratay marti ahaan ergo ahaan ay u yimaadaan gaaladii kalaba dee dowladahooda ka socday lam yuqiimuu joogi maayaan xijaaz akara min alaaati ayaamin saddex maalmood ka badan ilan wixii saddex maalmood ka badan muddo wuxuu dha noqonayaa iqaamo oo mamnuuca sidii markaa qofkii muhaajirka ahaa ee maka iska jooga wa qiila qiil baabale in kaanuu min ahli dimati kuwan markaa soo galay xijaaz haddaanay gaaladii dawladaha kale ka yimid ahayn ee kuwii ahlu dimaha ahaa ee nagu dhex noolaa ay yihiin ukida minhum waxa laga qaadi lidukuuli lxijaazi hadday xijaaz soo gelayaan nisfu lcushri min tijaaratihim ganacsiga ay la gelayaan xijaaz toban meeloodow meel barhkeed boqolkiiba waxay noqonaysaa shan yaa laga qaaday oo cashuura wain kaanuu min ahli lxarbi haday markaa xarbiyiin yihiinna ukida minhum lcushru kuwa markaa xarbiyiinoo deetana fiisin loogu dhuftay si ay ganacsiga u keenaan ama de ay yihiinba doonaan muxuu ahay kuwii markaa muhaadaniintii oo iyaguna imanaya kuwaa iyagana waxaa laga qaadi cushri halka cushuurta marka cushur waa jamcu cushri weeyaan cushuurtan aynu sheegin waa jamcu cushrin waa waxawaya ama toban kiiba hal marka arintan uu sheeku sheegaya yani qiilka uu ka dhigay waa marka aan shardi jirin ama haddii marka horeba markay ganacsiga keenayan lagu yii boqol ka qaadayna de caadi markaa iyado ama ahludima ha ahaadaan ama ha ahaadaan muxuu ahaaye gaalo kale haddii heshiis lagula galay oo la yidhi waxaa noo shardiya wixii aad ganacsi keenaysaan boqol kiiba toban inaan idinka qaadno laga qaadaya markaa laakiin halka qiilkani wuxuu ku saabsan yahay iyadoona sidaa shardi laga dhigin ma banaan tahay in markaa haddana laga qaado markaa qiilku laga qaadaya lakin sida kol haddii aan caqdiga lagula gelin laga qaadi maayo laakiin sideeda hore iyaaba inay xijaaz ganacsi keenaan in loo ogolaado aanay ahayn haddii aynaan baahi badan u qabin haddii baahi badan loo qabo oo loo fasaxayo shardina maaha in wax laga qaado laakiin haddii aan baahi badan loo qabin marka horeba ma aha in loo fasaxo inay ganacsi la soo galaan iyadoo aan cashuur laga qaadayn wuxuu yiri walaa yumakanu mushrikun gaal looma fasaxo min dukuuli اxarami xaramkii maka inuu soo galo bixaalin sinaba falaa yaqrabu masjid alxaraama bacda caamihim hada fain dakala hadduu soo galo wamaata ku dhinto ama famaata kuba dhinto wadufina la aaso halkaa lagu aaso intuu soo dhuuntay iyuu dhintay kuwa gaalaa ku aasay nubish waa la wa ukhrij waa lasoo saari qurunkiisa xaramka lagu dayn maayo xataa hadduu xanuunsado oo uu halis ku jiro lama odhanayo waar bal horta muxuu ahaye bal halkan lagu yar maaragtay baxnaani waxaasi ma jirto war way ka baxaysa ha ka baxdaa leey maa xaramka maxaa dhex ka saara waa laga saaray qurunkiisa walaa yadkhuluuna ma soo gelayaan gaaladu sideedaba saa'ira almasaajidi masaajidii kale xataa soo geli maayaan ee aan ahaynba xaramka ilaa biidnin ogolaansho ay markaa muslimiintii ka haystaan ayuunbay ku soo geli karaan sidii amaama bn waal amaama markii nabigu aleyhi salaatu wasalaam de ku xiay yidh halkan waa ti lagu xiay iskaga dhex jira fain kaana junuban hadduu haddaba janaabo qabo faqad qiila waxa laa yumakanu min alubfi inuu markaa ku nagaado masjidka loo ogolaan maayo ila masjidkiiba looma ogolen kana waa ka liitaay waqiila waxaa la waa muctamadkii yumakanu may waa la daynayaa maxaa yeelay dee umaama oo gaala ah ayuu nebigu ku xiday masaajidka waxaan shaki ku jirin inuu dahore u janaaboobay maydhashiya waxaasna de kama asaxayn lan gaal buu ahaa haddana waa lagu xiday markaa waxay arrintaas noqonaysaa junubka masaajidka loo diiday waa muslikiyo wayajcalu imaamu waxaa imaamku uu ku waajibinayaa alaa kulli waxa uu u magacaabayaa ala kulli aa'ifatin minhum koox kasta oo kamida ah wuxuu u samaynayaa rajulan nin ka mas oo muslimiinta kamid a ah. nin muslimiinta kamid ahoo eh, isagu markaa intan de maarata ka mas-uulaho ahaa isagu maamulo u ah ya horjooge mar haddaba marka iyaga ka tirsan yahay kani w waa maamule waa taliy taliye isagaa u talinayao yaktubu asmaahu ama waxaynu odhan karnaaba wuxuu u yahay eh, kafiil oo kale <laughs> saas oo kale iska noqonaysa yaktubu asmaahu magacooduu qoraya waxilaaho tilmaamahooda hebel hebel hebel oo nin noocaasa ah, oo maarata saasa oo saas oo saas waaya waxaasuu soo qoraya koodii qaangaaraba kusoo daraya waxaasoo dhan wayastawfii alayhim wixii xuquuq lagu lahaa ayuu markaa ka soo qaadaya ma wuxuu ka soo qaadaya maa yu'khaduuna bi wixii laga rabay wixii loo haystay de laga rabay xuquuq lagulahaa loogu lahaa iyuu ka soo qaaday wixii wa xuquuq leeyihiinna dee maarata iyadana keenay wa cala alimaami imika halkan ka gelaya haddaba xuquuqda ay ahludimuhu leeyihiin wa cala alimaami dowladda waxaa ku waajiba xifdu man kaana minhum fii daari lislaam haddii ay dadkan jizyada bixinaya inagay nagu dhex yihiin in la ilaaliyo oo laga ilaaliyo muslimiin iyo gaalaba wa dafci man in cid laga difaaco qasadahum biladiyati la dhibaata la rabta muslim iyo gaalaba wastinqaadi in lasoo furto lasoo badbaadsado man usira minhu ciddii la xidho la qafaasho ciddii ataa la qafaashay iyagaa muslimiinta laga raba inay soo badbaadiyaan fain lam yafcal dalika hadduu sidaa yeeli waayo oo dhibaatada ka ilaalin waayo madaxdii muslimiinta dhibaatada ka ilaalin waayaan oo ay koodii markaa la qafaasho ay marka waxa weeyaan soo furan waayaan oo ay difaaci waayaan xataa madal xawlu ilaa sanadkii dhammaaday iyadoon waxba loo qabanin lam tajib iljizyatu sanadkaa jizya laga qaadi maayo ila waba looma qaban wain taxaakamuu ilayna hadday maxkamadaheena yimaadaan maca almuslimiina iyagoo muslimiin ishaysta wajaba alxukmu baynahum in la kala xukma waa iyadoo muslimka loo dan maaratade la fiirinay dhinaca islaamka wain taxaakama bacduhum fii bacdin barhkoodba barkii kale haddii uu markaas soo ashkateeyo oo maxkamaddii ay isla yimaadaan fafiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan axaduhumaa midi wuxuu leeyahay yajibu اlxukmu baynahum waa in la kala xukmo liqowlihi tacaala waan ixkum baynahum bima anzla allah waana muctamadka waani kan labaad wuxuu leey laa yajib waxu waajibi maayo liqowlihi tacaala fain jaa-uuka faxkum baynahum aw acrid canhum marka kuwaasi de waa mucaahadiin bay ahaayeen kuwana waa lamid buu leeyahay qowlkan lakin muctamadku waa kaa hore laa yajib maarata yajib alxukmu baynahum liqowlihi tacala wa an ixkum baynahum bima anzla allah wain tabaayacuu buyuucan hadday wax kala iibsadeen faasidatan bayciyo markaa faasida ay kala iibsadeenoo wataqaabado ay alaabihiina kala qaateen uma taxaakamuu ay deetna haddana waxa weeyaan isula keen yimaadaan maxkamadda lam yunqad maa facaluu la burin maayo falkoodii ila way dhamaatay hau dhamaatay weeyaan laga daba tegi maayo markaa maarata dhaqankoodii xeerarkoodii ku socodsiiyeen wain lam yataqaabaduu haddaanay wali kala qaadanin waxay kala iibsadeen nuqida calayhim mar haddaan wax fulay ahayn waa laga burinaya wain taxaakamuu ilaa xaakimin lahum hadii ay u doontaan garsoore iyaga ah faalzamahum uu ku xukumo ataqaabuda inay kala qaataan markaa deetna sidii ku kala qaateen oo kala qaadashadii ay dhacday uma taraafacuu ay bacda taqaabudi ay markaa maxkamadda isla yimaadeen markii ay kala qaateen loo kala qaaday ilaa xaakimi lmuslimiina garsoorihii muslimkaabay u yimaadeen amdaa daalika xukunkaa gaalka hore riday ay ku kala qaateen ee kala qaadashadaasi wuu hirgelinayaa yani kama daba tegayo ma burinayo weyaan amdada lagama wado iyagoon kala qaadan buu isagu kala qaadaya lagama wado yani waxa weeyaan ka burin maayo fii axad ilqowneyn labada qowlo musada ku jira midkooda muctamadkaa ah weeyi mar haddii ay kala qaateen khalaas walaa yumdiihi fi laakhari qowlka kale wuxu le waa laga daba tegayaayo la socodsiin maaye waa la burinaya wuxuu ka eegayaa kani wuxuu leeya taqaabudkani taraadib kumuu dhisnay waxay isaga raaliyen xaakim gaarsoorahooda u kala qaaday ee waxay iyagu isla ogol yihiin muu ahaynoo la mid maaha marka iyagu kala qaateen wuxuu yihi musanifku raximah llahu wain aslama minhum sabiyun mumayizun haddii uu soo islaamo mid markaa iyaga oo sabiya aan qaangaar ahay laakiin mumayizun wax garanaya toban jir iyo koobiyo toban jir iyo labiyo toban jir bugaag badan buu akhriyey markaasuu diinta islaamka u akhriyey markaasuu ku qancay wuu soo islaamay lam yasixa islaamuhu islaamnimadiisu ma ansixin ilan qaangaarba maaho ma sida aanu qofka aan qaangaarka ayn u gaaloobi karin haduu muslin ahaa ayuu markuu gaal yahayna aanu islaami karin ilaa markaa ama labadiisii waalid mid islaamo usuushiisii mid kamid islaamo ama de markaa waxa wey u qaangaabo laakiin haddana iyadoo sidaa tahay waynu dayneynaa inagu inala joogaya maaragtay odaygiiyo islaantii gaalka ahaa ee dhalay waynu ka soo kaxaynayna si aana u fidmaynin waynu ka soo kaxaynayna inagaa hayanayno kitaabka qur-aankaa wey maaratay uma dhiibayno ila waa gaalo salaadaha ina tujin maayo masaajidkaa iska joogo masaajidku iska soo geli karaya loo diidi maayo waqiila qiil baa wuxuu leeyahay yasixu islaamuhu fi الظaahiri duuna اlbaaطini islaamnimadiisu way asaxaysaa muuqaal ahaan laakiin xaqiiqa ahaan baaطinka ma asaxayso muxuu ka wadaa yani inagu si guud waynu soo dhaweyneynaa waalidkiisi waynu ka soo kaxayneynaa markaa qof muslimahoo kale ayaynu ka dhigaynaa laakiin haddana marka uu qaangaaray wax kala caddaanayaano hadduu markuu qaangaara islaamnimadii kusii socdo waxaynu leenahay maalintii uu islaamay ayaa islaamnimadiisu ay ansaxday sidaa daraaddeed waalidkiisii dhintay intaa kadib dhaxli maayo isaguna muslim buu ahaa kaasina gaal buu ahaa hadii markuu qaan gaaro uu gaalnimadiisii ku hadaaqana inaanu waxba islaamiyadsaani ka jirin iyaynu ogaanaynaa buu leeyahy qiilka wuxuu yihi wain imtanacuu haddaba nimankii ahlu dimaha ah diidaan min adaa'i iljizyati jizyadii inay bixiyaan aw iltisaami axkaami ilmilati ama axkaamtii diinta inay uhogaansamaan labadii shardiya daruuriga ahaa weeye mid ahaan hadday diidaan intaqada cahdoomdi heshiiskii lagula jiray wuu buraya wain zanaa axadu minhum mid markaa gaaladii kamidii ahlu dimaha ah hadduu ka sinaysto bimuslimatin gabadh muslimada aw asaabahaa binikaaxin ama uu guursadaba markaa guur ugu tago aw aawaa caynan lilkufaari ama jaasuus gaala uu markaa waxa weeyaan soo dhaweeyo gaaladii noo jaasuusay aw dalla calaa cawrati lmuslimiin ama isagoo jaasuus noqdo oo meelaha markaa gudaloolooyinkii muslimiinta uu gaalida tusayo aw fatana muslima an diinihi ama uu qof muslina fidmeeyo oo diintii u ka saaro aw qatalo ama uu dilaba aw qaطaa calayhi ariiqa ama uu mooryaan ku noqdo jidka maarata jidgooyo ku sameeyo nudira waa la eegi fain lam yakun qad shurita dalika fii caqdi dimati haddii markii heshiiska lala gelayey aan shardi laga dhigin waxaa in aanu lam yantaqid اlcahdu heshiiskii lagula jiray ma burayo edabdaruu sameeyey edabdaradan xeerkeedii waa lagu qaadaya zinada xadkeedii waa lagu qaadi kaade guurkaasina ma ansaxayo isagana waa lagu qaadi jaasuusnimadii waa lagu ciqaabi qofkii muslimkee uu dilay waa loo dili oo qisaastii way imani muslimkaa uu gaalaysiiyey waa loo qaban jidgooyada uu sameeyey xadkii xraamada waa lagu qaadi laakiin heshiiskii dimadu ma buray wain shuria calayhim haddii markii horeba shardi lagaga dhigay waxaa inaanu samaynin faqad qiila waxaa la yantaqidu buraya burayaa waana sida muctamedka ahoo dee heshiiskii lagula galay wax kamida waa kan ka baxay wa qiila qiil baa laa yantaqidu ma burayo oo heshiisku laba arimood baa asaasi ahaa waxaan kale dheeraad bay ahaayeen labadii shay asaasiga ahaa waa inuu lacag cashuurtana bixiyo axkaamta islaamkana u hogaansamo labadiina muu diidin buri wain dakara allaha tacaala hadduu ilaahay ku sheego aw rasuulahu ama nabiga salى اllahu alayhi wala alih wasalam aw diinahu ama diintii nabiga calayhi الsalaatu wasalaam bima laa yajuusu waxaan fiicnayn oo xumaan iyo ceebayn ah faqad qiila waxaa la yihi yantaqidu cahduhu ariiqa waxay leedahay caqdigiisaasu ku buraya ama lagula heshiiye markii hore ama yaan lagula shardiyo ama yaan lagu shardiyin wa qiila waxaa la yihi waa ariiqada saxda ah in lam yushrad haddii aan markii hore shardi lagaga dhigin lam yantaqid caqdigu buri maayo labadii rukni ee kalun baa la eegi wain shuria haddii markii hore lagu shardiya inaan waxaan samaynina facala alwajhayni labadii wajiye maslada hore ku jirtay ayaa dee halkan imanaya labadii wajiye markii hore mar haddii lagu shardiyey labadii waji imanaya muctamadkuna ahaa in caqdigu burayo wain facala haddaba hadduu sameeyo gaalkan dimigay maa munica minhu wixii loo diiday mimaa laa darara fiihi oo aan dhibi inoogu sugnayn waxyaale aan loo ogolayn buu sameeyey laakiin cid kumuu dhibaataynin ka tarkil khiyaari sida inuu maradii uu inaga maara wixii inagaga duwanaanayey khiyaarku waa wixii inagaga duwanaanayey ayuu ka tegey uu isu keeni keysiiyey wa idhaari alkhamri ama khamrigiibuu la soo banbaxay wamaa ashbaahu maya wixii lamidkaa lakin cid kuma dhibaataynin de weeyaan soo maa haddaba cusira calayhi khilaafkaa uu khilaafay arintii laga rabay waa lagu tacsiiri uun walam yantaqid alcadu lakin heshiiskii sidiisii baaqi u ahaanay ma burin wain khiifa minhum haddii laga cabsado naqdulcahdi inay ballanta ka baxaan lam yanbid ilayhim cahdahum imaamku heshiiskooda uma tuurayo marka laga cabsaday calaamada ka yar muuqmuuqdaan lama odhanayo warya waxbaa idinka muuqday waanu idinkala noqonay heshiiskii laguma odhanayo caqdigan dimadu waa laazimun min arafi lmuslimiin dhinaca muslimiinta laazim buu ka yahay walidalika waa ka caqdiga de Eh, waimaa takhaafana min qowmin khiyaanatan halkan maaha waa qolada soo socotay hudmada weyn wuxuu yihi waman facala kii sameeye maa yuujibu naqda alcahdi wax keensaday in cahdigii la buriyo yani waa kii markaa dee buriye weyaan caqdigii kii buriya rudda ilaa ma'manihi fii axadi alqowleyni laba qowl mid ahaan baa wuxuu leeyahay waxaa lagu celinayaa eh, halkii uu markaa dhulkii gaalada ma amanka la sheegaya dhulkii gaalada aan heshiisku inaga dhaxayn halkuu ku aamin noqonayo waa halkaa dhulkii gaalada la geynaya deetana markuu dhulkeena xadkeena ka baxo de khalaas dhiiggiisu waa inoo xalaal qawlkaasi saasuu leeyay dhulkeena lagu dhex dili maayo waqutila fi laali fi qawl aakhir lakin qawlka kale wuxuu leeya maya maya ninkani caqdigiina isagaa jabiyey wax ammaano nabad nabadgelye magangelye uu leeyahay ma jirto imikadana la dili karaa waana sida saxdaa baabu caqdi hudnati kani wuxuu markaa baab u yahay heshiiskii hudnada waa heshiis nabadeed heshiis nabadeedoo dowladdii islaamku ay dowlad gaalaa ah la gelayso ama qolo gaalaa ah. waa heshiisyada markaa dowladaha de islaamka dowladaha gaalada iyo udhaxaynaya ee markaa nabadda ah. wuxuu yihi musanifku laa yajuusu caqduhaa heshiiskan hudnada in loo guntaa ma ban ama laa yajuusu caqdulhudnati caqdigan hudnadu ma banaana ilaa lilimaami dowladda unbaa geli karta heshiiska waa qolo gaalo oo meel degan nabad lagula heshiinayo dee dowladda unbaa geli aw liman fawada ilayhi اlimaamu ama imaamkii muslimiintu ciddii uu u wakiishay waidaa ra'aa fii caqdiha maslaxatan haddaba madaxdii muslimiintu qofkii madaxweynaha u muslimiintu markuu dan u arko in heshiis nabadad gaalada lala saxeixdo jaaza an yucqada in lala galaa way bannaan tahay uma yundaru waa la eegiyo fain kaana haddii uu yahay maaratay qofka markaa imaamka muslimiintu mustadhiran mid awood leh oo gaalada ka gacan sarreeya falahu an yacqida arbacata ashhurin afar bilood unbaa loo ogoliyey iyo wixii ka yar inuu gaalada markaa heshiiska la saxeixdo kadib haddana waa jadiidin kara markay afartii bilood walaa yajuusu sanatan sanad dhamaystira inuu u saxeexaa oo heshiisa iyadu ma banaan nabad ah ila jihaadkii baa meesha markaa ka baxaya wa fii maa baynahumaa qowlaani wax afar biloodna ka badan sanadna ka yar ma banaan tahay laba qowl baa ku suganoo qowl uu leeyahay may ma banaano waana muctamadka waayo aayaddu aayaddii qur-aanka ahayd fasiixuu fi lardi arbacata ashhurin waa baraaة min اllahi warasuulih اladiina caahadtum min اlmushrikiin fasiixuu fi اlardi arbacaةa ashhuri wاclamuu anakum غayru mucjiz اllah waana allaha mksi اkaafiriin wain lam yakun mustadhiran haddii aanu awood lahayn oo muslimiinta dacfi ku sugan yahay itaal daran yihiin laga xoog weyn yahay aw kaana mustadhiran ama muslimku waaba xoog badan yahay walaakin yalzamhu waa waa maaratay waajib ku noqonaya oo yani kalifaad bay ku noqonaysaa fii ghaswihim inuu duulaab ku kiciyo ayaa waxaa ka raacaya mashaqatun kadeed iyo rafaad libucdihim way fog yihiin waa gaalo fog oo markaa duulaankii kadeed muslimiinta ku noqonayo jaaza haddaba waxaa banaan labadaa xaalaba hadday muslimiinta itaal daran yihiin iyo haddii sidii nabigu aleyhi salaatu wasalaam qisadii xudaybiya uu gaalada ula saxeexday markaa shaaficiyadu ma ogola toban sano wax ka badan ama ku iska mulaqo abadiya ma bana ma ma ogola madaahibta kale qaarkood in la ilaaqo oon muddo la sheegin ogoli wey jira lakin shaaficiya waxay leedahay toban sano iyo wax ka yaro si aan jihaadkii meesha uga bixin wuxuu yihi wain haadana haddii markaa heshiiskii nabadda lagula galo calaa ana alkhiyaara ilayhi in markaa ikhtiyaarka uu iska leeyahay muslimiintu fi lfaskhi mataa shaa inuu fasakhayo markuu doono jaaza way banaan tahay sidii nabiguba alayh sala slam khaybar uu ku nuqirukum maa aqarakum allah inta ilaahay idin daayo iyaan idin daynaynaa lakiin inagu ma odhan karayno inta ilaahay idin daayo adiga waay kuguma soo degay nabiga waxbaa kusoo degaya alayhi salaatu wasalaam markaa laakiin maa shinaa sidii lafdi kala ahayd nuqirukum maa shinaa intaan doonno waa caadiyad wacala limaami markaa dee taas maxay noqonaysaa haddii awood laleeyahay afar bilood laba dhaafay haddaan lahayna toban sano lama dhaafay wa cala alimaami imaamka waxaa haddaba dushiisa an yadfaca canhum gaalada inuu ka ilaaliyo aladiyata min jihati lmuslimiin wixii dhibi agga muslimiinta uga imanay laakiin gaalada kale kama ilaalinayade walaa yalzamhu ku waajibi maayo dafcu ladiyai canhum inuu dhibaatada ka ilaaliyo min jihati ahli xarbi gaalada kale dhibaataday u geysanayaan de iyago iska celiyaan inagu ilaalin inaguma laha laakiin inaan xaggeena dhibaata uga tegin maadaama aynu nabad la saxeexanay inaan dhibaata xaggeena uga tegin unbay nagu leeyi wain jaaa minhum muslimun haddii muslim haddaba uu ka yimaada iyaga soo islaamay soo baxsaday lam yajib radduhu ilayhim balde haddii aan haddii aan marka hore heshiis lagula gelin ciddii nooga keenti maada waa idin soo celinaynaa ma banaanaba in loo celiya hadii heshiis lagula galay in ciddii iyaga ka timaadee haba soo soo islaamtay inoo timaade loo celiyo caqdigu u asaxaya laakiin haddana lam yajib radduhu ilayhim loo in loo celiyaa muslimkii yimid waajibi mayso laakiin shardi baa ku xidhanoo waa hadii Ah, maarata qof qariib ku dhexa uu yahay oo ay dilayaan ama uu yahay qof markaa qariibba meeshuu ku dhex koray laakiin cashiiradiisi iyo xigtadiisi iyo ma degano oo ma cidima ilaalinayso cid difaacda ma haysto isaguna awood male iskaga celiyo marka hadduu saasoo kale yahay uma celinayno loo celin maayo laakiin oo waxa weeye arrintaas waxay noqonaysaa arrin aan banaanayn arin aan banaanayn iyay noqonaysaa waay qofka muslimka in la ma banaana sideed asalku asalku qof muslima in la ma banaana ajnabi baa tahay sheeka nocaas loola yimaado in la mustaairiya ma bana haddaanu dembi gelin qofkii dembi gala ha meel baa laga meel kale loo mustaafirin laakiin de sida maalan oo kale zanigii iyo wii lamidkaa iyo de tacziir lafteeda way noqon kartaa laakiin qof muslim oo aan wax dembiye gelin in markaa waxa wey la masaafuriyo ama cashuurtii baad bixin weyday maadaamaad cashuurtii iska biin ashur wadanka ku jooga ashur gaalunba lagu dhex joogi kara muslin cashuur dhex joogi ma jiro shareecadu ma ogola qof muslina oo dhul islaam yimid in cashuur laga qaado wax saxa maaha markaa lamana mastaafurin karo looma diidi karo iskabada haddii markaa gaalada loo diran waa kasi xuntahay bahawsha waayahay laakiin haddii heshiiska aynu gaalada sidaa kula galnay ninkan inoo yimidna uu yahay nin iyagii ka tirsan oo soo islaamay oo laakiin de qabiilkiisi iyo tolkii iyo meesha ay joogaan oo aynaan cabsi u cabsanaynin waa loo celinaya sidii nabigu alayh isalaatu wasalaam uu markaa abubasiir iyo abujandaliyo uu u celiyey wain jaaat muslimatu inagoo heshiiskiisaa kula galay ciddii idinka timaada waa idin soo celinaynaa hadday gabar soo islaamtay timaado lam yajuus raduhaa ilayhim sinaba in loo celiyaa ma banaana ilaashan doonaan way kufsanayaan inkaani ku dhacday kii xumaa gaalka ahaa ee marka horeba qabay iyaa maarata waxwaan iska banaysanay taasina xalaal ma aha bal nabigu dee heshiiskii uu kula galay xudaybiya waa tii qur-aankuba soo degay la diiday ee la yidhi ma celin kartaan muslimiinta wain jaaa zawjua hadduu ninkeedii haddaba inoo yimaado yalubu maa dafaca ilayha isagoo markaa raadinaya wii wixii kaga baxay oo mina sadaaqi meherkiia way iga soo baxsatay buu yihi dee kharash baana iga galay meherkiiya waa iga halleeye celiyey bu fa fiihi qowlaan meherkii hadda ma loo celinaya laba qowl baa ku sugan axadumaa mid wuxuu leeyahay yajibu raddu ha in loo celiya waajibi liqowlihi tacaala wa aatuuhum maa anfaquu wixii ka baxay ay bixiyeen u celiye iyo sidoo kale walyasaluu maa anfaquu nacam falaa tarjicuuna ila kufaari laahuna xilun lahum walaa hum yaxiluuna lahuna waaatuuhum maa anfaquu walaa junaaha calaykum an tankixuuhuna ida aataytumuuhuna ujuurahuna walaa tumsikuu bcisami اlkawaafiri wasaluu maa anfaqtum walyasaluu maa anfaquu iyaguna ha raadsadaan wixii ay bixiyeen aayaddu saasay leedahay markaa ninkaa meherkii waa in loo celiyo amr yadul al wujuub bule waani qowlka labaad laa yajibu maymay bule waba waajibi maayaan oo maxaa dhacay aayaddu waxay ka hadlaysay iyadoo gaalada heshiis lagula galay in muslimiinta ka timaada xataa dumarba ha noqdaane loo celiyo heshiiskuna markaa ansax buu ahaa markii dambe qur baa soo degay markii umu kalsuum binti cuqbata bin abi mucayd radi allahu tacala ay timid qur baa soo dego lama celi karo dumarkii baa layidhi heshiiskuna marka hore ansax buu ahaa deetana markaa heshiiskii ansaxay ee haddana wax laga nasakhay iyaa loogu bedelay in meherkii la siiyo laakiin wixii intaa ka dambeeya heshiis dambe oo ansaxayo in markaa dumarkii la soo celiyey maba jiraba marka wax loogu bedelayo la siinayaana ma jiro sidoo kale aayaddu waxa weeyaan eh, de nadbina way iska noqon kartaa eh, maarata wujuub shardima aaahir bay ku tahay laakiin waa ixtimaal in markaa nadbi loogala jeeday waxaa kaloo ay yidhaahdeen eh, aayaddu sidaa haba tiraahdo laakiin haddana wixii dambe imika lama celinayo de muslinkiiba aayaddu waa mansuukh waa la naskiyay xukunkaasoo kii muslimka ahaa ee gabadh guursaday ee gabadhii guurkiisii ay ka burburisay sida inay markaa dee xumaan samaysay deetana licaan uu la galay oo kale markii licaankii nikaaxi uu sidaa kaga buro maxaa la yidhi meher markuu yidhi ya rasuul allah sadaaq sadaaqaygii aan maarata siiyo wuxuu yihi waxba kuma lihid in kunta sadaqta fa huwa bima istaxlalta min farjiha haddaad run sheegayso waa intii aad ku xalaashatay kan gaalkii de markii intaana soo islaamin wixii uu ku xalaashaday iyuu markaa meherkani ahaa isagana markaa dee loo celin maayo haddii kale waxay noqonaysaa xalaashigiisii inuu bilaa meher noqdo saasuu markaa muctamadku leeyahayo wathani laa yajibu buu leeyahay wain taxaakamuu ilayn hadday isula keen yimaadaan gaaladii etoobiyan baa isula keen yimid oo yii markaana kala xukuma maxaaraa oo markaa muslimba ahayn iyo halkan maxkamadeena isla soo galay lam yajib alxukmu baynahum ordo aggiini taga baynu leenahay kala ukumi maxaa naga kin galaan waxay naga dhexeey xaggiini iska taga nabad inaad nagu dhex joogtaan unbaad nagu leedihiin laakiin idin garnaqno waxba waajib naguma aha haddaan idin garnaqayna waa idin garnaqi karna waana loo garnaqi karaa waa qoladii markaa fain jaa-uuka faxkum baynahum aw acrid canhum waata nabiga layidhi ama kala xukun ama iskaga tag lakiin haddaad kala xukunto faxkum baynahum bilqist haddaad kala xukunto si cadaalad ah oo diinta waafaqsan shareecada islaamka waafaqsan ku xukun weeyaan wain khiifa minhum naqdulcahdi haddii laga baqo gaalada noocaasee dee heshiiska nabadeed lagula noolya maarata labada dowladooda la saxeexday inay ballantii ka baxaan haddii laga baqo oo calaamada ka muuqdaan jaaza waxaa bannaan an yambida ilayhim cahdahum inuu ballantii u tuuro oo toos ugu sheego oo uu yidhaahdo waay waxaasaad samayseen cadaalad waxaa muuqata calaamadaad la timaadeen ballantii inaad ka baxaysaana iminkaba waxaan idiin sheegaynaa wax heshiisoo inaga dhexeeyaa ma jiro toos baa loogu sheegaya sidii aayaddu ahayd wain dakala xarbiyun ilaa daari islaam gaalkii haddaba xarbiga ah ee aan nabadii naga dhexayni haddii uu dhulkii islaamka soo galo min hayri amaanin iyadoon cidi magangelyo siinin jaaza qatluhu in la dilaa way banaanta qola dagaale naga kii iyaga kamida iska soo gala iyadoon cidi magangelyo siinin waa la dili karaa wastirqaaqu waa la adoonsan karaa wa maaluhu faya wixii xoola laga helaana fay buu noqonaya baytulmaalka yaa lagu shubaya bangiga dowladda wain istadana fi dukuuli haddii laakiin uu fasax qaatay fiise soo qaatay fiise ayuu dalbaday wa ra'a alimaamu imaamkii dowladdii waxay u aragtay almaslaxata dan inay tahay filidni in loo fasaxo iyay dan u aragtay dowladdii ban yadula kaan yadula waa sida inuu la soo gelayo fii tijaaratin ganacsi buu wadaa yantaficu biha yantaficu biha lmuslimuuna muslimka wax ugu filan oo muslimku u baahan yahay aw fii adaai risaalatin ama waa ergo oo fariin iyuu sidaa aw yaahudu min tijaaratihim shay-an ama ganacsigiisa waxba uma baahnine laakiin inagu cashuur baynu ka qaadanaynaa jaaza an yadana lahu way banaan tahay markaa in loo fasaxo inuu la soo galo faida dakala markuu soo galo jaaza waxaa banaan an yuqiima alyawma walcashara maalin iyo ilaa toban inuu joogo way iska banaan tahay buu yii dabcan waa wixii aan xijaaz ahayn de meel xijaaz kamid a iyada markaa ma fadhiyayo wuxuu yihi wain alaba an yuqiima muddatan haddii uu markaa doono inuu muddo hadduu codsado muddo fiisaha muddaha laysiiya buu yihi jaaza waxaa banaan an yadana lahu fi lmuqaami arbacata ashhur afar bilood fiisaha in la siiyo iyuunbaa banaan walaa yajuuzu sanatan sanad lama ogola laakiin afartaasi markay dhamaato haddana heshiis cusub oo afar biloodoo kalea waa loo samayn karaa afartii biloodba mar in loo jadiidiyo oo kaleo heshiis cusub ay noqoto mooyaane marka horeba in sanad loogu dhufto dee lama ogola ila kuwii kaleba wanagi ijaaz udiideen kana dhulki islamka hore baynu diidana wa fii maa baynahumaa qowlaani labadii qowlee aad ahludimaha kusoo aragtay iyaa dee ku sugan inta udhaxaysa afar bilood iyo sanad muctamadkuna u ahaa inaan la ogolayn fain aqaama haduu joogo buu yihi waidaa aqaama markii markaa dhulkii islaamku joogo lazimahu iltizaamu axkaami lmuslimiin waxaa ku waajiba inuu axkaamtii islaamka u hogaansamo fayadmanu wuu bixinaya magdhabaya almaala maalkii dhib u geysto wanafsa naftii dhib u geysto wayajibu caleyh waxaa ku waajibi xadulqadfi qofkii uu qadfo xadkiisi wuu ku waajibaya markaa axkaamtii muslimiinta u hogaansamaya iyo xeerarkii marka la eego xuquuqda ama wixii xuquuqda ilaahaya wuxuu yihi walaa yajibu caleyhi ku waajibi maayo xadu zinaa xadkii zinadu washurbi iyo xadkii khamriya cabgu maaa waa xuquuq ilaahay taasi kana dee magangelyadaasbu inoogu soo yargeliy fiisahaasbu inoogu soo galaye laakiin si guud dadkii dowladdan ku hoos noolaa ee qawaaniinta dowladdani ay qabanaysay asal ahaan ma aha wa fii xaddi sariqati wlmuxaarabati qowlaani xatooyada gacanta ma loo goynaya hadduuse mxuu ahaaye mooryaan iyo wax bedeliyo burcad oo uu jidgooyo sameeyo xadkii xeraabada miyaa lagu qaadaya qaaticu ariiqa iyadana laba qowl baa ku sugan laakiin sidaasaa muctamadka iyaduna waa maxay wixii aan xuquuq aadama ahayn xuduuddeeda lagu oogi maayo waa laska celinaya waa la saaray wayajibu waxaa waajibi dafcu ladiyati canhu intaa ina dhex joogo in la ilaaliyo kamaa yajibu can dimiyi sida kii jizyada bixinayaba loo ilaalinayay kana in loo ilaaliyo iyaa waajib fain rajaca ilaa daari اxarbi hadduu dhulkoodii ku noqdo biidn اimaami oo dowladdu u fasaxdo fii tijaarati arrimo ganacsiya oo loo fasaxay alaab kaleu doontay oo uu soo qaadayo aw risaalatin ama fariintiibuu celiyayo haddana fariin kale iyuu soo qaadaya fa huwa baaqin cala alamaani fii nafsihi wa maalihi muddadiiyo markaa de waa caadi heshiiskii hore iyo heshiisii hore iyuu ku joogaya weeyaan wain rajaca lilistiaani hadii laakiin uu noqdo si wadankiisii de maaratay u deganaado inaga noqdo inagu saa inagaga tago intaqada alamaanu de heshiiskii wuu buray dhulkoodii dowladdoodin haddaan wa nabadgelya inaga dhexaynin de nin markaa waxa weyaan meeshii lagu arkaba lagu dili karo ayuu noqonaya fii nafsihi xagga nafsadiisa magangelyadii way dhamaatay wamaa macahu min almaali iyo uu qaatay ee uu la tegey isaguna nabad male meeshii lagu hela baa lagu qaadan wain awdaca maala fii daari islaami haddii laakiin ammaan ahaan ammaano uu kaga sii tegey dhulkii islaamka markuu dhoofayey ammaanuu kaga tegey lam yantaqid ilamaanu ammaanadaa uu kasii tego cid u sii dhiibtay dhowrsoonaantii iyo nabadgel nabadgelyadii ayay ayaa u sugan oo lama taabanayo laga taaban maayo fiihi waxa uu ka tegey weya wayajibu radduhu ilayh waxaa waajiba ah in loo diro loo celiyo amada isaga cid usoo dirsada soo qaado fain qutila haddii la dilo aw maata ama uu kuba dhinto fii daarilxarbi xaggiisii isagoo joogay iyo meelihiisaa lagu dilay gaaladoodii baa dishay ama uu iskaga baktiyey fa fii maalihi qowlaan xoolihii uu inagaga tegey sidee laga yeelayaa dadkoodii dowladdoodiina nabad inagama dhaxayso waa nimaynaan isdilayno xoolahan haddaba inagaga tegey maxaa laga yeeli laba qowl ayaa ku sugan axaduhumaa midi wuxuu leeyahay annahu yuraddu ilaa waraatatih muctamadka weeyaan xoolahan ma dhacayno nabad bay nagu soo galeen si nabada ayay maarata inoo dhex yaaleen markaa ma banaysanayne waan iska celinana dadkii markaa dhexalkiisa lahaa oo gaalada aynu isdilaynaa ayaa loo diray saasaa xoog badan waani qowl labaad baa wuxuu leeyahay oo laakiin laga xoog badan yahay annahu yunamu waa la aniimeysanaya kol haddii isagii bakti kuwa dhaxalkalihina ay yihiin gaalo kale oo aan wax nabadihii naga dhexayn oo xoolahoodu inoo xalaal yihiin waynu iska qaadanayna ayuu leey wayasiiru fayan bangigaa lagu shubaya marka fay muslimiinta iyo noqonaya kasnada dowladda gelina wain sidii fayga loo qaybin jiray yaa loo qaybi wain usira haddii la qafaasho oo wasturiqa dagaalkii aynu dowladdooda kula jirnay baynu kusoo qabanayba isagoo maxbuus ammaanadiisina waa inoo taalla markaasaa wasturia addoon laga dhigo addoonnimo lagu xukumay saara maaluhu fay-an xoolihii uu inagaga tegey de waxay noqonayaan xoola aynu markaa fay ahaan aynu u qaadano khasnada dowladda lagu wa in qutila aw maata fi asri markii aynu soo qabannay haddii sidaa lagu dilay oo dil lagu xukumay ama uu isaguba iska dhintay fa fii maalihi qowlaani maalkiisii labadii qowl ee hore ee markuu xaggooda ku dhintaba aynu kusoo arkayni iyaa markaa ku jiray laakiin halkan waxay rajaxayaan inuu fay noqonayo mar hadduu gacanteena ninkani soo galay xoolihiisii fay bay noqonaya wuxuu yihi wain maata fii daari lislaami hadduu dhulkii islaamka ku dhinto qabla an yarjica ilaa daari lxarbi ninkii markuu inoo soo galay ee fiisihii aynu siinay isagoo xoolihiisiina wata muddaduu inala joogay ayuu baktiyeyba inagii nagu dhex baktiyey qabla an yarjica ilaa daari arbi intaanu dhulkoodii unoqonin rudda maaluhu ilaa waraatii cala mansuus sida naska shaafici yahay xoolahan uu inoola soo galay waa xoolo nabdoon oo dhowrsoon waynu iska celinana waaynu celinaynaa dadkiisi waqiila qiil baale huwa ayضa calaa qowleyni meekana labadii qowlee isagoo xooleynagaga tegay aggooda ku baktiyey oo kale ayay markaa noqonaysaayo de marha dariiqada qowleynka iyaaba fiicanoo ila dadkeenu ku celinaynaa waa niman dhaxalkiisii lahoo aan nabadi inaga dhexayn marka xoolahoodu xalaal inoo yihiin markaa qawlkii inuu yimaadaa dee waa qawi wuxuu yihi baabu kharaaji sawaad intaasuu raaciyey marka asawaad sawaadka la sheegaya waa dhul ciraaq ku yaala oo labada webi furaad iyo dejla udhaxeeya sawaad markaa waa madow waa dhul madow waxaa loo leeya waa dhul cagaaran oo akhtara green ah oo wax laga beero dhulkaa markaa waagii cumar radia allahu tacaala canhu iyaada dhulkaa la furtay markaa dhulkaas waa dhul beereed dadka beeraya cashuur baa laga qaadaa haddaba cashuurtaa laga qaado iyo xukunkeeda iyo dhulkani muxuu yahay iyo intan yar kaga hadlaya wuxuu yihi ardu sawaadi dhulkaa sawaadka ciraaq ku yaallaa maa bayna xadiiatilmawsili ilaa cabaadaana duulan xagga dhereer ahaan wuxuu dhereeran yahay xadiiat mawsil meesha la yihaa iyo cabaadaan labadaa iyuu dhereeran yahay agga dhereer ahaan wamaa bayna alqaadisiyati ilaa xulwaana cardan maaragtay ballac ahaanna waxa weeyaan qaadisiye iyo xulwaan inta la yidhaahdo intaa udhexaysa weeyaan waa meelo markaa ciraaq ku yaala haddaba dhulkaasi wahiya dhulkaasi waqfun cala lmuslimiin waa waqf muslimiintu ay leeyihiin cala lmansuusi sida naska shaafici yahay sidaa daraaddeed laa yajuusu baycuhaa lama iibin meesha wabaa ka iibsani walaa rahnuhaa lama rahmi karo walaa hibatuhaa lama hibayn karo laakiin dhismayaaha laga dhistay de waa wa la milkiyo la iibin karo lakin dhulka dhulku waa dhul waafa saasaa markaa nasku uu yahay wamaa yukhadu minhaa haddaba waxaan laga qaaday cashuurtan ilaa waktigii cumar laga qaado qof kasta oo meesha wax ka beerta oo dhulka mida ka qabsada ilaa intii dowladda islaamku ay shaqaynaysay cashuurtan laga qaadi jiray ee bismi lkharaaj magaca kharaaj loo yaqaanay kharaaj baa loo yaqaanay kharaajka halkaa laga qaadi jiray ujratun kiro weeyaan waa kiradii waqafka waa dhulkan waqafka ee muslimiintu ay leeyihiin ninkii meel ka qabsada ee beerta dee waa dhul la wada muslimiintu wada leeyihiin baad si gaara u qabsatay kirada iska bixi kiradaana dee danta guud iyaa markaa lagu fulinaya lagu qabanaya saas waa markaa sidaa naska shaaficiyaha waqiila qiil baale inahaa mamluukatu may waa dhul laleeyahay oo dadkaa degeni ay iska leeyihiin oo waktigii cumar iyaaba dadka marka waxa weeyaan laga iibiyey oo dhulka markii la furtay waa la iibiyey laakiin laguma iibin lacag go-ane lacag ilaa qiyaami saaca soconaysa iyaa lagu iibiyo waa nooc iib gaara weeya oon iibabkii caadiga aha ahayn fayajuusu waxaa banaananaya baycuhaa in la iibiyo oo lasii iibiyo warahnuhaa in la rahmo wahibatuhaa in la hibeeyo deetna kolba kii iibsada ayuunbaa dee laagtii lacagtan ilaa qiyamso ay soconaysaa intaa uu isagu haystana dee sanad walba inteediibu bixinaya isaguna hadhow markuu sii wareejinaya kaa kale hadana kusii wareegaysa saas ku soconaysa waa kan ku yiri wamaa minha waxaan laga qaado ee bismi lkharaaji magaca kharaaj wataa amanun waa lacagtii cumar uu ku iibiyey oo weli dhammaan iyuunbaa socoto oo sanad walba la qaadaa marka labada labada qowl way isla waafaqsan yihiin kharaajkani inuu wax soconayo oo san la qaadayo laakiin kharaajkani ma dhulkii inta la iibiyey iyo lacag soconaysa tahayo deetana dhulkii qof kasta oo meel iibsadaa wuu sii iibin karaa mise waxaan waa kiro una waa la kala kiraysan karaa uune laakiin lama iibin karo halkaasay markaa labada qowl ku way khraajkiibu kuu sheegay la qaado wuxu walwaajibu waajibku haddaba an yuukhada waa in laga qaado maa daraba amiiru lmuminiina cumaru intii uu dhulkaa dul dhigay cumar bn khaaab lacagtii ku qoray ee maarata laga qaad wixii laga qaadayay kharaajkii laga qaadayay lacagtii maaha dee waa maalkii laga qaadayay yaa waajiba wa huwa min kulli jariibin jariib walba min kulli jariibi karmin canabka ka soo go-a jariib kasta jariibka waxay hahdeen waa lixdan dhudhun oo sidaasa iyo lixdan dhudhun oo dherara dherar iyo ballac lixdan iyo lixdan marka maxay sa noqon lixdan iyo lixdan de waa saddex kun iyo lix boqol oo dhudhun oo isku wareeg iyuu noqonaya qolyaha qaarkood waxay leeyihin maya waa waa fadaankan imika masaaridu ay yidhahdaan oo kale marka laakiin fadaanka markaad yar eegto waxoogaa moodaysaa inuu ka yar badanaya jariibka marka jariib kasta waaa aduu hadduu canab yahay waxaa laga qaaday toban dirham wey lacagta laga qaadaya toban dirham bay noqonaysa wa min kuli jariibi naklin amaaniyatu daraahima jariibkii nakliga ama timirta ahaana sideed dirham baa laga qaaday u ka wa min kuli jariibin rabatin kii calafka ahaana aw shajarin ama geedaha caadiga ahaana sittatu daraahima iyo qasab sukarkii waxaasoo dhan waa lix dirham ba wa min kuli jariibi xintatin kii qamadiga ahaana arbacatu daraahima afar dirham baa laga qaadaya wa min kuli jariibi shaciirin kii markaa heedda ahaana dirhamaani laba ayaa laga qaaday saas markaa cumar radia allahu tacaala canhu darbiyey buu yii oo markaa ku xukumay waqiila qiil baale taa waa laga wareego tii cumaan ibnu xunayf radi allahu tacaala canhu la sheegay inuu markaa isagu ku xukumay iyay noqonaysaayo cala aljarimi min alkarmi washajari casharatu daraahima wixii canab ah ama maaragtay geedo kale ah ee aan timirta ahayn waxaa laga qaadayaa geedihii kale de sida liin macaan iyo maange iyo wixii lamidkaa toban dirhan baa laga qaaday min anakli hadday timir tahayna amaaniyatu sideed baa laga qaaday wa min qasabi sukar aala sokorkiina sitatu lix baa laga qaaday lix dirham wa min aratbati calafkiina khamsatu shan dirham baa laga qaaday wa min alburi qamadigii arbacatun afar baa laga qaaday wa min ashaciiri shaciirkiina dirhamaan kitaab xuduud halkaa ku joogo sal allahu waslm alaa nabiyina maxamedi wallah aclam